الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النكرة والمعرفة هذا محلهما ومبحثهما نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو صم بالضمير wadu itisaalin minhumaa laa yubtadaa walaa yaliyi ila ikhtiyaaran abada kalyaa'i waalkaafi min ibni akramak walyaa'i walhaa min saliihi maa malak wa kullu mudmarin lahu lbinaa yajib wa lafdu maa jura ka lafdi maa nusib lilrafci waalnasbi wa jarinaa salax kacrif binaa fa inanaa nilna lminax wa aliifun waalwaawu wanuunu lima haaba wagayrihi ka qaama waclama o min damiiri rafci maa yastatiru kafcal u waafiq naqtabid id tashkuru wadu irtifaacin wainfisaalin anahu wa anta walfuruucu laa tashtabihu wadu intisaabin fi infisaalin jucila iyaaya watafriicu laysa mushkila annakiratu haadaa maxaluhaa wa mabxahuhaa nakire iyo macrifo ayuu musanifka halka ka bilaabayaa muhimka naxwada ay ka hadasho kitaabkana wuu alifay musanifka raxmatullaahi calayhi waxay ahayd eh, inuu ka hadlo axkaamta taraakiibta alaxkaamu tarkiibiya axkaamta taraakiibta waa jumlooyinka iyo qaabka loo icraabayo maxaa mubtada noqon karaya maxaase khabar noqonaya icraabka ay qaadanayaan muxuu yahay ficil iyo faacil mafcuulu bihi iyo daraf iyo jaar iyo majruur iyo masaadir iyo xaalo iyo tamyiis iyo arrimaha in laga hadlo naxwo muhimka ay ka hadli kaa weeye tarkiibkaa waxa uu ku asaxayo iyo marka la tarkiibiyo kelimo walba sida loo icraabayo arrinkaasuu ka hadli lahaa musanifka una allifay kitaabka naxwiyiinna ay u allifaan muqadimooyin ayuu arrinkaa ka hormariyey axkaamta tarkiibiyada ah ka hadalkii uu ka hadli lahaa ayuu saddex muqadimo ka hormariyey muqadimadii hore waxay ahayd kalaam maxaa la yidhaahdaa kelima kelimatun qawlun kelimatun mid walba inqisaamkeeda waxa uu yahay iyo mid walba calaamooyinka lagu garto alkalaamu wamaa yata'allafu minhu ayuu arrinkaa uga soo hadlay muqadimo labaaduu ka hadlayey waxay ahayd mucrab iyo mabni kelimooyinka maxaa mucrab noqonaya maxaana mabni noqonaya icraab iyo usuul ilicraab iyo nuwaab licraab icraab iyo icraabka usuushii nuwaabtiisa iyo nuwaabta mawaadicdii ay gelayeen muqadimo labaaduu ka hadlayay ahayd labadaa muqadimo waa ka soo baxnay muqadimada saddexaad waxa weeyaan annakiratu waalmacrifatu ismi maxaa nakira ah maxaa macrifo ah afar arrimood ayuuna uga hadlayaa muqadimadani ama baabkani afarta arrimood waxa weeye kow ismigoo loo qaybiyo macrifo iyo nakiro mid walba in la tacriifiyo maxaa macrifo la yidhaahdaa maxaana nakiro la yidhaahdaa wixii qaybsami karaa in la qaybiyo nakirada ma maqbma qaybsamaysa macrifadaa qaybsami qaybsankii macrifada in la sheego qayb walbana in la caddeeyo afartaa arrimood ayuu uga hadlayaa baabkani muqadimadina afarta arrimood waxa weeye ismigoo loo qaybiyo macrifo iyo nakira waa kow arrinka labaad macrifo iyo nakiroo mid walba la tacriifiyo la sheego waxa uu yahay arrinka saddexaad midka qaybsami karaa in la qaybiyo macrifadaa qaybsami qaybteedii in la sheego arrinka afraadee uu ka hadlayo qeybahaasoo la caddeeyo afartaa arrimood ayuu muqadamadan oga hadlaya afartaa arrimood marka uu dhammeeyo oo almucarafu biaadaati tacriif baa u dambeeyaaye marka afartaa arrimood uu dhammeeyo mubtada iyo khabar iyo taraakiib buubaa bilaabaya jumlooyinka waxyaabaha ay isaga yimaadaan iyo waxyaabaha ay isaga yimaadaan kelimooyinka ay isaga imaanayaan sida loo icraabayo ama loo binaynayo arrinkaasuu bilaabi doonaa insha allahu tacaala oo maqsuudkii kitaabka uu alifay ah waayahay ismiga macrifanimo iyo nakiranimo marka la eego saddex qeyb ayuu u qaybsamayaa aqbalidda uu aqbalayo macrifanimo ama nakiranimo uu aqbalayo saddex qeyb ayuu ismiga u qaybsamaya qeyb macrifa mooye wax kaleba aan noqonin laa yakuunu ilaa macrifa iyo qeyb nakira mooye wax kale aan noqonin iyo qeyb marna macrifo noqdo marna nakira noqdo saddexdaa qeyb ayay u qaybsamayaa qolada weligood tacriif laasimaya macrifanimana aan ka bixi karin afar ismi wey damiir calam ismuulishaara ismi mawsuul afartaa arrimood afartaa ismi weligood macrifanimay laasimaan nakirana ma noqdaan qolana weligood nakiray noqdaanee lamaba tacriifin karo shan ismi wey shan ismi ayaa waxay laasimaan nakirannimoonu weligood tacriif aqbalaynin ismu listifhaam ismu sharti maada tacajubiyada ah man iyo maada nakirada taammada ama mawsuufada ah iyo al asmaau lmutawaqiratu fi libhaam asmaa la yidhaahdo asmaa ku fogaatay ibhaamka sida milu iyo hayru iyo naahiika iyo axad iyo curayb iyo asmaa noocaas ah shantaa qeebna tankiir mooye tacriif ma aqbalayaanoo welowod lama tacriifin labadaa qeyb wixii ka soo harayna qaybta saddexaad weeyaan oo tacriif iyo tankiir bay aqbalayaan in la macrifeeyana waa suuroobi kart inayna kira ahaadaanna way suuroobi karta waayahay asmaada la macrifaynayo macrifada noqoni macrifanimada afar arrimood mid umbaa u keena ismiga inuu macrifo noqdo afar arrimood mid unbaa keena qariina lafdiyaa keeni ama qariina macnawiyaa keeni ama qariina xisiyaa keeni ama bilaa qariinu macrifo noqoni afarta arrimood mid ismiga macrifada noqonayo afar arrimood mid unbaa macrifanimada u keena qariinatun lafdiyatun qariina lagu hadlaa tacriifini qariina lagu hadla waxay tacriifinaysa saddex ismi ismiga la idaafeeyey ismigii al lagu macrifeeyey iyo ismiga mawsuul ismiga mawsuul siladaa tacriifini waa qariino lafdiyo lagu hadlayo ismiga la idaafeeye mudaafu ilayhigaa tacriifiniyo waa qariino lagu hadlayo ismiga al lagu macrifeeyeyna ashaaba tacriifini waa qariino lagu hadlayo waayahay ismina waxaa tacriifinayaa qariina macnawiya qariino caqliga lagu garanayo waa damiir damiir waxaa macrifeeyaa sida musanifkaba uu sheegi doono dalaalatuhu cala alghaybati aw ilxuduur tusinta haybe uu tusinayo ama xuduur iyo wax joogo mutakalim iyo mukhaatab uu tusinayo ayaa tacriifini waa qariina macnawiya ah ismi waxaa tacriifiyaa qariinatun xisiyatun qariina indhaha lagu arkayo qariina xisiya waxay tacriifini ismul ku fartaagidda ruuxa lagu fartaagayaa tacriifinhays oo waa qariina xisiya ismina waxaa tacriifinayaa bilaa qariina calamka weeye calamka bilaa qariinuu macrifo yahay musanifkaaba keeni doonaayo calamka marka uu sheegayo ismun yucayinu lmusamaa mulaqan buu dhihi doona waa ismi musamihiisa cayinayo oo tacriifinaya mulaqan bilaa qariinuu ujeeda qariino iyo qariina la'aanku macrifooyin marka la eegana ismiga afartaa qeyb ayuu u qeybsamayaa waayahay ismiga nakiranimo iyo macrifanimo midkee asal u leeyahay nakiranimuu asal u leeyahay nakiranimo asal inuu u leeyahayna waxaad ku garani asbaab badanoo nakiran tankiir mooye tacriif ba aan aqbalaynin ayaa jirta waxa kale oo bacdi ay sheegaan tacliilkaasna waxoogaa la bushinayo asbaada shayga intaadan baranin inaadan aqoonin baa ka horraysa aqoon la-aantana nakira weeyaan garo marka nakiradaa horraysay leeyihiin qaarwaka nakiratu nakira qaabiluu al al mid aqbala weeye mu'airan xaaluu yahay alka mid wax saamaynayo ow waaqicun ama miduu dhacay weeye mowqica maa shay meeshuu dhici lahaa qad dukira la sheegay yacnii wuxuu leeyahay ismiga laba qeyb ayuu u qaybsamaa macrifo iyo nakira nakirada ayuu tacriifinaya nakirada wuxuu leeyahay waxaa la yidhaahdaa ismi al aqbali karo weeye markaayaan asha ku jirin isla markaa asha waa inay tahay almu'ahira al tacriif keeni karta waa inay tahay asha mucarifada ahay wax tacriifiso ismiga ay geli karto marka ayan ku jirin ismiga nakira weeye alrajul alfaras albeyt asha ka gub nakiruu noqonaya waayo almucarifu aqbalaya waayahay ismiga daata ahaantii hadduu asha uu aqbalaya alla sahli hadduusan daata ahaantii u aqbalaynin ee ismi al aqbalaya ayuu la macno yahay isagu daatadii al uma aqbalayo laakiin ismi al aqbali kara ayuu la macno yahay kaana nakira weeye waa sida duuda bimacnaa saaxib duuda asmaa'u sitaha ku tirsanayd duu maalin duudaa waa nakira nakira inay tahay maxaa lagu garanaya al ma aqbali kartee adduu lama dhihi karo al yayan aqbalina waxay la macno tahay ismi al aqbali karoo asaaxib saaxiba al aqbali karta saaxib bay la macno tahay mar haddii ismiga ay la macnaha tahay al uu aqbali karo ismigaa nakira weeye walow yuusan al u aqbaline intaasu u asha muaira waa inay tahay oo al tacriif keeni kartaa waa inay tahay wuxuu ka ixtiraazayaa waxaa jiraayoon insha allahu tacaala baabu al ku gaari doono asmaada qaar iyagoo macrifaa al la gelin kara wa bacdul asmaa'i calayhi dakhala lilamxi maa qad kaana canhu nuqila aclaamta qaar ismi calama oo macrifo ahaan jiray isla markaana manquuloo meel laga keenay waxaa bannaan al in la geliyo ashaa la geliyey tacriif ma keenayso mu'air ma aha mar haddayan mu'air ahaynee tacriif ayan keenaynin gelidda ay gashay tusin mayso ismigaasi haddii asha laga daayo inuu nakiro noqonayo ma tusayso waayo asha macrifanimaba ma ayan keenaynin calam buu ismigii isaga ahaa cabbaasoo kale waxaad leedahay alcabbaas hee cabbaas waa ismi calama ah. sidiisuu macrifo u yahay asha la geliyana macrifanimo u keeni mayso gooyidda asha laga gooyo calaamad iyo daliil u noqon mayso ismigaa inuu nakira yahay nakiratun waa mubtada nakira weeye maxaa u cunansiiye taqsiim waxbaa la qaybinaya ilaa ismigaa macrifa ee nakira loo qaybinaya waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo nacti mancuudkii xadfan yahay weeye lafdun lafdi lafdiga oo nakiratu nakira qaabilu al al mid aqbalaya weeye mu'airan xaal uu yahay alka mid wax taraya oo waaqicun ama mid dhacay weeye mawqica maa shay makaanu dhicitaankii dukira la sheegay waayruhu kaa nakirada ah geyrkii macrifatun macrifo wey wadaalika ka hum iyo wadii iyo wahinde iyo wabni iyo walghulaami iyo waladii weeye yacni wuxuu leeyahay wixii aan nakiro ahayn waa macrifa macrifada muusan tacriifinin keli wuu tiriyey nakiro wixii aan noqonin waa macrifa macnaheeda waxa weeyaan ismiga waa sita male imaa waa macrifa imaa waa nakira wax u ma jiro sidaa ayaana oo al almu'ahire usan aqbalaynin macrifo weeye ismiga macaariftana lix weeyaan buu yidhi musannif lixdii buna tiriyuu miaaliyey lixdaasi waa damiir iyo calam iyo ismul ismulishaare iyo ismi mawsuul iyo kii al lagu macrifeeyey iyo shantaa kii loo idaafeeyey lixdaasoo mid walba baabuu ku keeni doono macaarifta xaqiiqa ahaan toddoba weeye hal ayuu ka tegay kanuu ka tegayna waa nakira maqsuuda ismi loo nideeyey islamarkaa nakire ahaan jiray laakiin cid gaar ahaleed loola qastayo yaa jibaalu awibii macahu yaa rajulu macrifo weeye waxaana tacriifinayaa nidaha loo nideeyey qaar ayaa waxay leeyihiin albaa ka xadfan oo asha macrifayn iyo e, lixdan qayb inay soo geliyaan ayay doonayaan laakiin in la yidhaahdaa fiican goonideeday macrifo u tahay waayruhu nakira heerkii macrifatun macrifo weeye kahum waa damiir wadii waa ismulishaara wahinda waa calam wabnii waa ismigii la idaafeeyey wlulaami waa ismigii a lagu macrifeeyey wladiina ismi mawsuul wey qaabkay u kala macrifo badnaayeen uma uusan tixin waayo nadmigaa ciriiri ku ah laakiin tabwiib ahaan baabeyn ahaan ayaa wuxuu u soo kala hormariyey siday u kala macrifo badan yihiin damiir ayaa ugu macrifo badan calamna wuu ku xiga ismuulishaaraa ku xiga ismi mawsuul ayaa ku xiga ismiga alwata ayaa ugu macrifaya kii la idaafeeyey kan loo idaafeeyo mudaafu ilayhigiisu la deraje iyo la macrifo yahay ilaa damiir kii loo idaafeeyey mooye oo calamku la deraje noqoni cinda bni maalik waaye qolana waxay leeyihin kii loo idaafeeyey damiir baha loo idaafeeyey ayuu la deraja yahay waayahay macaarifta sidaa inay u kala macrifo badan tahay muttafaq maaha waa mukhtalaf laakiin raajixa wey famaa lidii haybatin ow xuduurika anta wahwa sami bidamiiri famaa fasami magacownihowni maa shayga istaqara sugnaaday lidii haybatin maqnaansho mid u saaxiiba u sugnaaday aw xuduurin ama joogitaan mid u saaxiiba u sugnaaday kaanta iyo wahuwa weeyaane bidamiiri damiir ku magacow waayahay macaariftu lix bay ahayd abwaabtoodii iyo sharaxoodii ayuu bilaabay isbilowga hore wuxuu kuu sheegay ismiga nakire iyo macrifo inuu u qaybsamayo mid walbana tacriifkiisii ayuu kuu sheegay taqsiimkiibuu galay marka nakirada ma qaybsantay macrifadaa qaybsantaa qaybsantaye macrifada lix qeyb ayay u qaybsantay lixdaa qeyb mid walba inuu caddeeyo waxa uu yahay ayuu bilaabay waa muqadamadii saddexaad afar arrimood uu uga hadlayey waa taqsiimka uu qaybinayo damiir ayuu ka bilaabay macaarifta lix weeye damiir baa u horreeya isagaana ugu macrifo badan waayahay damiir macno ahaan saddex qeyb ayuu u qeybsamaya macnaha uu tusinaya marka la eego saddex qeyb ayuu u qaybsamaa mutakalim mukhaatab iyo haa'ib saddexdaa ayuu u qaybsamaa mutakalimka ugu macrifo badan yacnii qof iska hadlaya damiirka ku dhacaya ayaa ugu macrifo badan mukhaatabkana wuu ku xigaa haa'ibkaa ugu macrifo yar oo damiirka haa'ibka calamkana wuu ka sarreeya wuu ka macrifo badan yahay sida raajixa ah mutakalim iyo mukhaadabna ma gaaraya wuu ka hooseeyaayoo labadaa uu ka macrifo yaryahay macrifo yarida uu ka macrifo yaryahay darteeda ayaa wuxuu u baahan yahay marjic meel loo celiyuu u baahanaya mutakalim iyo mukhaadab marjic uma baahna damiirulghaybase wuxuu u baahan yahay marjic iyo meel loo celiyo marjiciisana wuxuu noqdaa afar arrimood mid un marjica damiirka loo celinayo afar arrimood mid un buu noqonayaa madkuurun lafduhu ismi lafdi horta awalan damiir ismi waxaan ahayn uma noqdo ficli iyo xaraf iyo damiir looma celin karo meeshuu u noqdaa waa ismi ismigaa u noqonayana afar mid unbuu noqoni ismi lafdigiisa la soo sheegay waa sida faraha badan jaaanii zaydun fa akramtuhu haadaasi zaydkii lasoo sheegay u noqotay waayahay oo ismi lafdigii lasoo sheegay waa u noqonaya waxaa kaluu u noqon karayaa ismi maadadii lasoo sheegay maadadii waxaa loo jeedaa ficli baad soo sheegtay ficliga masdarkiisa ilaa ficliga sidiisaba wuxuu ka samaysan yahay masdar iyo zamaan labadaasoo laisu keena wey ficli almasdaru ismu maasi wazamaani min madluulayi lficli buu keeni doonaa ficliga daata ahaantii wuxuu kugu tusinayaa laba arrimood masdar iyo zaman zamanka waa darfu zamaan xagga u dhig masdarka inaad u celisaa dhici karta ama darfu zamaanka aad u celiso ficli baad sheegtay damiir baad soo celisay damiirulghayba damiirkaana waxaad u celin haysaa ficligan masdarkiisa ama ficligan darafkiisaaad u celin miaal icdiluu huwa aqrabu litaqwa icdiluu waa ficlu amar ficlu amarkan masdar baa ku dhex jiraayo cadli ah huwa aqrabu huwa damiirkaasi icdiluu masdarkii ku jirayee cadliga ahaa ayaa loo celin madkuuru lmaadda la yidhaahdaa masdarka daata ahaantii lama sheegin laakiin maaddadiisaa la soo sheegay maadadu ku dhex jiray ee ficligii ficlu amar ayaa la soo sheegay ficlu amarkaana masder baa ku jiray waaya arrin labaad wey saddexaad damiirka waxaa loo celinaya wuxuu noqon karayaa nadiiru lmadkuur mid la soo sheegay mid lamid ah kii la soo sheegay laftii uma celinaysa kii la soo sheegay mid lamidoon la sheeginee xadfanaad u celini sida tasadaqtu bidirhamin wa nisfihi baa tiri tasadaqtu waxaan sadaqaystay bidirhamin dirham wa nisfihi haadaa xaggeed u celini dirhamkii uma celin kartid waayo wuxuu noqonayaa dirham baan sadaqaystay dirhamkaas niskiisana waan sadaqaystay hee dirhamka laba nisf buu ahaa markii hore labadiiba waad wada sadaqaysatay ee haddana niskiisaa sadaqaystay wax suuroobi kara maaha ee macnaheedu waxa weeyaan tasadaqtu bidirhamin dirham aan sadaqaystay wa nisfihi dirhamkaas aan sadaqaystay dirham la mid ah oo dirhamnimada kula mid ah ayaa niskiisa sadaqaystay waaya wamaa yunqasu min cumrihi ilaa fi kitaab wamaa yucamaru min mucamar walaa yunqasu min cumrihi maa yucamaru min mucamarin mid la cumri siiyey cumriga lama siinin walaa yunqasu min cumurihi mucamarka looma celin karayo maxaa dhacay hee mucamarkii cumrigiisa wuu qaatay isagu khalaas waa dhammaystay waxaa lagama nusqaaminin kii cumriga la siiyaa haddana cumriga laga soo nusqaamiye looma jeedo kii cumriga la siiya cumrigiisii wuu qaatay wamaa yunqasu min cumurihi kaa cumriga la siiyey mid lamid ah oo biniaadamnimada kula mid ah cumri lagama nusqaamiyo qur-aanka aad bay ugu fara badan tahay in imru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falahaa nisumaa tarak nin haddii uu dhinto gabar walaashiina uu ka tago falahaa nisumaa tarak maalkuu ka tagay nis bay leedahay falahaa nisfu maa taraka in yakun laha falahaa nisfu maa taraka wa huwa yariuhaa in lam yakun lahaa walad wahuwada damiirka xaggeed u celini walaalkii uma celin kartid maxaa dhacay walaal uu dhintay waaba la dhaxlay muxuu dhaxlayaa maanta wa huwa walaalkii hadday dhintaa hadda wax dhaxli laa yumkin wax suurooye ma ee wuxuu u noqonayaa walaalkii mid lamid ah nadiirkii wa huwa kii hadday wax dhexlaye mid lamid oo nool walaalnimadana kula mida ah. yariuhaa haa islaantii kuma ridi kartid gabadhii walaasha ahayd waayo gabadhii waa nooleed wax bay dhexlaysa lama dhexlaynin iida maantana iidaa la rabaa in la dhaxlo wa kii dhintay mid la mida oo nool yariu wuxuu dhaxli haa tii nooleed haday mid lamid oo laakiin dhimatay <laughs> ayuu dhaxlayaa wey nadiirulmadkuur baa la yidhahdaa kaasi waayahay afraad waxaa loo celinayaa siyaaqulkalaam wax laga gartay hadalka siduu u socda lama sheegin lafdigiisaan la sheegin maadadiisa lama sheegin nadiirkiisa lama sheegin waxaa la sheegay oo keliya yacni siyaaqul kala hadalka siduu u socda oo keliya laga gartay weli weliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu ayaa aayad qur-aaneh weliabawayhi haadaa xaggee loo celiyey meyd baa loo celin dhintay aayaddu bilowgeeda ilaa halkaa laga soo gaaro meyd ma ayaan sheegin yuusiikum allaahu fii awlaadikum lidakari milu xadil fain kuna nisaءa fowqa anatayni falahuna uluثa ma tarak wain kaanat waaxidatan falaha nis waliabawayhi meydka labadiisii waalid meydna aayaddumaba ayaan soo sheegin dee siyaaqulkalaam ayaa laga gartay hadalka siduu u socday waxbaa la dhexlayay mar haddii wax la dhaxlayana cid baa dhimatay laazim waaye ruux nool ilaa laba dhaxle waliabawayhi meydka hadalka laga gartay aayaddu siday u socotay meydka laga gartay ee la dhexlayay labadiisii waalid damiirka halkaa ayaa loo celina xataa tawaarat bilxijaab xataa tawaarat qoraxda ilaa isku qariso bilxijaabi xijaab ilaa isku qarisa tawaarat faacilka waa damiir mustatire hiya xaggee loo celinaya qorax he qorax aayadumaba ayaan soo sheegin maadaama salaad casiroo laga mashquulay laga soo hadlayey hee salaad casir qoraxaasii sii dhacaysa waaye waa la garanaya siyaaqul kalaamkaa laga gartay markaas eh, mafhuumun min siyaaqilkalaam sidaa in loogu celiyana way dhici karta si kastaba ha ahaato damiirka marjica loo celinaya iyo damiirka waa inuu damiirka dambeeyaa marjicana waa inuu horeeya laazim wey horayntaana laba qayb bay u qaybsami lafdiga waa inuu ku horeeya ama rutbada hadduu lafdan wa rutbatan ku horeeyana kaba fiican rutba maxaa la yidhaahdaa lafdiise maxaa la yidhaahdaa lafdi waa sheegitaan damiirkana marka aad sheegi ka hore waa inaad soo sheegtaa damiirka meeshii loo celin lahaa oo waa inay arrintu tahay jaa'anii rajulun fa akramtuhu hudani waxaa ka horreeya meesha loo celiyo rajulan mar hore sheegay sidaa waa inuu lafdiga uga horreeya ama rutbada waa inuu ku horreeya rutube maxaa la yidhahdaa insha allahu tacaala taraakiibta markaan gaarnaan garan doonnaa kalaamka lafdi walba walbakelimo walba meel boos gaar ahaaneedoo in la rido ay leedahay jira oo booska in la garamadiya ayan bannaanayn haddaba damiirka booska uu kalaamka ku dhex leeyahay iyo marjica booska uu ku leeyahay kalaamka marjica booska uu ku leeyahay asal ahaan waa inuu horeeyo taasaa loo jeedaa rutba waxaan suuroobaynin damiir ismi lafdan wa rutbatan kaga dambeeya in loo celiyaa laa yajuus damiir ismi lafdan wa rutbatan kaga dambeeyo in loo celiyaa ma bannaano ilaa fii sabci masaa'il toddoba masalay bannaan tahay toddobadaa masala nadbi ayaa lagu jamciyaa nadbigaana hore usoo xifdinaan u malaynaya wamarjicu damiiri qad ta'ahara lafda warutbata wahada xusira fi baabi nicma wa tanaazuci alcamal wa mudmar shani wa ruba walbadal wa mufasalin bilkhabari wa faacilin bikhulfin fahbirii soomaahi wamarjicu damiiri damiir meesha loo celinaya marjiciisa qad ta'ahara inuu dibdhacaan suuroobi karto qad ta'ahara wamarjicu damiiri qad ta'ahara mhm. lafdan wa rutbatan lafdan min jihati lafdi inuu ku dambeeyo marjica iyo wa rutbatan wa haada kaa xusira waxaa lagu koobay fii baabi nicma nicmo baabkeeda saddex arrimood mid unbay faacil ka dhigataa nicmo iyo mid afraadoo la isku khilaafsan yahay saddexdaa ay faacil ka dhiganayn waxaa ka mid ah damiir mustatiroo tamyiiz lagu fasiriyo ee damiirkaasi tamyiizka ka dambeeye fasiraya ayuu u noqonaya fii baabi nicma baabkiisan ku arki doonnaa wa tanaasuci alcamal asna waa arki doonnaa wa mudmari shani damiiru shani jumla fasiri qul huwa allaahu axad oo kale wa mudmari shani waa ruba ruba damiirkeeda ruba ismi daahira inay jirtaan la yaqaanaan fii bacdi alaxyaan damiiraa lagu jiraa afar arrimoodaa damiirka loo laasimi doonaa afarta arrimood waxaa ka mid ah tamyiiz ka dambeeya in lagu fasiro tamyiizkaasuuna u noqonaya Eh, fii baabi nicma wa tanaazuci alamar wa mudmar ishani wa ruba walbadel damiiraad ismi daahira ka beddeshay akramtuhu zaydan haa tiri akramtuhu haadaa xaggay u noqoni zaydka aad ka beddeshay ka dambeeyay u noqoni waayahay eh, fii baabi nicma wa tanaazuci alamar wa mudmar ishani wa ruba walbadel wa mubtadan mufasarin bilkhabar mubtada marjiciisa uu ka dambeeya khabarkiisaaba fasirayaayo marjicu ah hiya dunyaa baa tiri iyadu addunyaa adduunya wey hiya damiir xaggeed u celini adduunyaada dambe ayaad u celini hiya alcarabu taquulu maa tashaa hiyada xaggeed u celisa alcarabuda khabarkaad u celini wa mufasarin bilkhabar iyo wa baabi faacilin faacil baabkii insha allah baabulfaacil iyo khilaafka ku jiraana musanifkaaba keeni doona baabi faacilin bikhulfin fabiri la isku khilaafsan yahay ee fakhbiri dadka u waran oo u sheeg toddobadaa mawdic ayaa damiir lafda wa rutbatan wax kaga dambeeya loo celin kara toddobadaa wixii aan ahayn damiir iyo marjica waa inuu marjica horeeyaa damiir kala dambeeya marjicana afarta arrimood mid unbuu noqonayaa famaa mafcuul muqadam ee weeye samida ayaa mafcuulul awal u qaadatay mafcuulu aanigana ba bay ku gaadhay shale waa annagii soo sheegnay sama laba mafcuul bay qaadataa kan dambay marmar ba ku gaadhaa marna toos bay u gaadhaa shalay labada mafcuul toos buu u siiyey maatana mafcuulu aanigii buu ba ku gaarsiiyey labada waa bannaantahay fasammin magacaw maa shayga lidii haybatin maqnaansho u saaxiiba aw xuduurin ama joogitaan u saaxiiba ka anta iyo wahuwa weeye bidamiiri damiir ku magacaw wadu itisaali minhu maa laa yubtadaa walaa yeli ila ikhtiyaaran abada kalyaai walkaafi min ibni akramka walyaai walha min sariihi maa malak wadu itisaalin itisaal mid duutisaalka oo minhu damiir ka mid a maa kii weeye laa yubtadaw aan la bilaaban karin hadalka walaa yelii aan ku xigi karin ilaa lafdiga ilaa ah ikhtiyaaran fi ikhtiyaarin ikhtiyaar dhexdii abaddan weligii kaliyaa iya weeye iyo walkaafi kaaf min ibni akramaka miaalka xaggii xaal uu ka ahaaday walyaai ya weeye iyo walhaiha min saliihimaa malak miaalka xaggii xaal uu ka ahaaday damiirka ayuu musanifka qaybinayaa dhowr jeer mar wuxuu u qaybinayaa damiirka muttasil iyo munfasil mar wuxuu u qaybini baaris iyo eh, mustatir mar wuxuu u qaybinaya damiiru rafca damiiru nasba damiiruuljar saddexdaa jeer ayuu doonayaa inuu qaybiyo wuxuu u soo hormariyey eh, damiirkoo loo qaybiyo muttasil iyo munfasil damiir caamilkiisa ku dhegan oo muttasilah iyo damiir caamilkii ka soocan muttasil waxay u yaqaanaan oy ku tacriifiyaan sida musanifkaba uu ku tacriifiyey maa laa yubtada'u bihi nudqu walaa yaqacu bacda ila waa sidaan mutamimka ku soo marrayba maa laa yuftataxu bihi nudqu walaa yaqacu bacda ila damiir aan hadalka lagu bilaaban karin oo marka damiirka in la sheego la doonayo caamilkiisa in laga hormariyaa waajiba keligii in lagu hadlaana ma dhici karto ilaana ma daba dhici karo xaalatulikhtiyaarka weeyaan oo daruuratu nadmi hadduusan jirin weeye wuuna miaaliyeyoo wuxuu ku miaaliyey kalyaai walkaafi min ibni akrama ibnii yadaasi mudaafu ilayhi weeye waana damiir damiirkaasi waa mutasil waayo yadaa inaad sheegto haddii aad doonto hadal kuma bilaaban kartidee ya keli ma sheegi kartid ee waa inaad ka hormaraysaa caamilkii ku camalfalayay oo mudaafu ilayhiga ayuu ahayd waa yahay ilaana lama dabaridi karoo yadaa keligeed ilaa ma dabadhici karto waxaa akramaka kaafka ku jiro kaafkaasi hadallo laguma bilaaban karo ilaana madlaba dhici karo waxaa la mida ah saliihi maa malak salii yadaasi iyo hada ka dambayso waa laba damiiroo mutasila mutasil inay yihiinna waxaa lagu garanaya hadallo laguma bilaaban karo ilaana madaba dhici karo damiirkaa mutasil baa la yidhaahdaa warkaa utisaalin khabar muqadam in laga dhigaa fiican maada dambena mubtada laga dhigo waayo duutisaal waa nakira musawiq bay haysataa nakiranimada u cunansiiyo idaafada la idaafeeye waa musawiq minhuda laga nactiyaynayana waa musawiq laakiin maadaama maada ay macrifo tahay oo ismi mawsuul tahay nakira mubtada in laga dhigo macrifana khabar looga dhigaa cinda jumhuuri naxwiyiin ma bannaynayaan ma ogola marka maada in mubtada laga dhigaa fiican waduutisaalin wamaa shay laa yubtada'u hadalka aan lagu bilaaban karin walaa yelii aan ku xigi karin ilaa lafdiga ilaa ikhtiyaaran waqtu ikhtiyaarka ilaa aan ku xigi karin abaddan weligii du tisaalin mutasilnimo mid u saaxiiba weeye du tisaalka oo minhu damiir ka mid a ah. kalyaai ya weeye iyo walkaafi kaaf min ibnii wiilkaygaa akramaka ku ikraamay xaggii xaal uu ka ahaaday ibnii yada iyo akramaka kaafka laba damiiroo mutasili weeye labadu walyaa'i ya weeye iyo walhaa'iha min saalii weydiihi wiilka waxaad weydiisaa maa waxa malaka uu mulkiyey weydii labada damiir ee saliihiida ku jirta weeyaanoo ya-doo faacil ah iyo hadoo mafcuulu bihi ah wa kullu mudmarin lahu lbinaa yajib walafdu maa jura kalafdi maa nusib wa kullu mudmarin damiir dhammaantii albinaau bina yajibu bina waa ugu waajibay lahu kululmudmar ayuu u waajibay walafdu maa shay lafdigii juran la jaray ka lafdi maa shay lafdigii ayuu la mid yahay nusiba la nasbiyey wuxuu doonayaa damiirka inuu u qaybiyo damiiru rafca damiiru nasba damiiruljar qayb noocaasuu keeni doona qaybtaa intuusan keenin ayaa wuxuu ka hormariyey damiiroo dhan waa wada mabniyo marka aan ku leeyahay damiiru rafca damiiru nasba damiiruljar maxalka weeye waxaan ka hadlayo ee damiir lafdigii lama icraabee mabni weeye horta taafahan wa kullu mudmarin lahu lbinaa yeji misraca hore arrinkaasu kuugu sheegay misraaca labaadna wuxuu kuugu sheegay damiiru rafca iyo damiiru nasba mutasila ilaa mutasilkii baan ku jiraaye iyo damiiruljan mutasila waa isku lafdi caamilka unbaa u kala bedelan damiiru nasba haddii uu mutasil yahay iyo damiiruljan mutasil mooye munfasilba ma yeeshee isku lafdi weeye caamilka u kala bedelan miaal damiiru nasbaha mutasilkee waa laba iyo toban lafdi akramanii akramanaa akramaka akramaki akramakumaa akramakum akramakunna akramahu akramahaa akramahumaa akramahum akramahunna labaiyo tobankaa lafdi wey laba mutakalim shan mukhaatab iyo shan qaa'iba wey akramanii akramanaa labadaa waa mutakalim akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakunna shantaana waa mukhaaab akramahu akramaha akramahuma akramahum akramahunna shantaana waa gaa'ib laba iyo tobankaa damiir ee damiiru nasbaha mutasilka ah laftoodaa damiiruljar mutasil ee noqonaya caamilka ubaad u bedeli akramanigiisoo maahayn bii baad leedahay baabaabaad ku jirtay bii binaa bika biki bikumaa bikum bikunna bihi bihaa bihimaa bihim bihinna waa laba iyo tobankii damiir ee damiiru nasbaha mutasilka ahaa ayaad caamilka u bedelayoo caamiluljar ayaad gelina damiiruljar bayay noqonayaan sida ayuu u jeedaa wa kullu mudmarin damiir dhammaantii albinaau bina yajibu waajibi lahu kululmudmar ayuu u waajibi kullu mudmarin mubtada weeye albinaau mubtada labaad weeye yajibu khabarkii mubtadaha labaad weeye yajibi waa ficil mudaarici faacilkii jumlada mubtadaha iyo khabarkiisaoo iswatana mubtadihii horuu khabar u yahay lahu damiirka ku jiraana raabita wa kullu mudmarin damiir kasta albinaau bina yajibu u waajibi lahu kululmudmar ayuu u waajibi wa lafdu maa shay lafdigii jura la jaray damiirka la jaray lafdigii ka lafdi maa shay lafdigii ayuu la mid yahay nusiba la nasbi oo isku lafdi caamilka u kala bedelan lilrafci wاlnasbi wajarina sarax kacrif bina fainana lilalminax wadalika kacrif binaa fainanaa inanaa linal minax weeye yacnii wuxuu leeyahay damiirka mutasilka maya damaa'irta qaar ayaa waxaa dhici kara iyagoo lafdi ahaan aan isu bedelin damiiru nasba damiiru rafca damiiruuljar inay noqdaan damaa'irta qaar yaa iyagoon lafdi ahaan isu bedelin damiiru nasba damiiru rafca damiiruuljar noqon karaya saddex damiir wey naa damiirka iyo ya iyo hum saddexdaa damiir iyagoon lafdi ahaan isu bedelin ayaa waxay noqonayaan damiiru nasba damiiru rafca damiiruljar hum bal wiimow hum qaa'imuuna mubtada weeye humtaasi fii maxalli rafcin hum mafcuulu bihi weeye fii maxalli nasbi lahum damiiruljar weeyaanoo fii maxalli jarin bay taalla waa hum iyadoo lafdi ahaan aan isu bedelin ayay damiiru rafca iyo damiiru nasba iyo damiiruuljar tahay ya baa la mida ah. akramanii yadaasi mafcuulu bihi weeye fii maxalli nasbin akrimii mathwaahu aayad qur'aani bu akrimii yadaasi faacil weeye yowlmuanasati lmukhaadabati fii maxalli rafcin baytaalla waa faacil waa yahay yadaasi fii maxalli jarin baytaallaayo waa badaa jaraysa yacnii yadii damiiru rafcana way noqotee damiiru nasbana way noqotee damiirujarna way noqotee naadana waa lamidoo miitaalka musanifka u miitaaliyaaba ka mid a ah. haddaba naada yada iyo humta waxay ku kala bedelan yihiin baa jira humta damiiru rafca iyo damiiru nasbe iyo damiiruljar bay noqoni macnaheedoon isbedelin laakiin mawqica ay dhicibaa isbedyaa isbedelayaayo damiiru rafca marka ay tahay damiir munfasil bay noqoni damiir muttasil ma waa mubtada hum qaa'imuun damiiru nasbe iyo damiirujar marka ay tahayna waa mutasil oo caamilkay ku daba dhegan tahay akramtuhum iyo lahum weeye yada saddexda xaalaba damiir mutasil weeye laakiin macno ahaan bay isu bedeli oo damiiru rafca marka ay tahay damiiru mukhaadab bay noqoni damiiru nasbe iyo damiiruljar marka ay tahayna damiiru mutakalim bay noqoni akrimii islaana lala hadlaya waa damiir mukhaadaba waayahay damiiru nasbe iyo damiirujar marka ay tahayna waa mutakalim darabanii iyo b amaa naada xagga macna iska bedeli mayso xagga mutasilnimadana iska bedeli mayso maca daalika damiiru rafca iyo damiiru nasbe iyo damiirulijar noqoni sidaa ayuu naada goonni ahaan ugu sheegay musanifku oo iyadoo damiir mutasila ah, markaana mutakallimun macahu hayruhu tusini ayay damiiru rafca noqone nil naawi waa faacil nil waa ficil maadinaadana waa faacilki nilnaa waxaan gaadhnay waayahay damiiru nas bay noqoni inanaa innada ismigeedii weeye fii maxalli nasbi waxay noqonay damiiruljar binaa baad leedahay waa mutasil damiir mutakalima idoon isbedelin bay saddexdaba noqoni waka lirafci wanasbi naada dambe ayaa mubtadaa bilafdi qasdiha bay mubtaiyay ku tahay mubtada yacnii naadii damiirka ahayd ma aha waa ismi daahir ee naadani naada damiirkayna magac u tahay in la icraaba haddii la doonana waxaad leedahay naa mubtada'un marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu aakhiri bisukuuni alxikaaya ee dhihi maysid naa damiir mabniyu cala sukuun fii macalli rafcin ma jirto ismi daahiruu noqday maanta naada damiirkuna magac u yahay mubtadana weeye salaaxa ficil maadi faacilka waa damiir mustatir jumladaa khabara lilrafci wanasbi wa jaara majruurka wuxuu ku tacalluqayaa salaxa lirafci waa macrifa al ayaa ku jirta wannasbina waa macrifa oo al ayaa ku jirta wajarinoo nakire aanugu kusoo soo cadfay nakire iyo macrifo in la isku cadfi karaay daliil iyo calaamad u tahay beydka soo socdana waa la mide oo macrifo iyo nakiru isku cadfi doona nakire iyo macrifo in laisku cadfo way bannaan tahay labadaa beed ayuu ku ishaaray baabulcadafna kuma soo celin doono naa lafdiga naa ee salaxa wuu suubaday lirafci rafca ayuu u suubaday iyo wanasbi nasbe iyo wajarin ayuu u suubaday wadaalika kacrif aqoonso binaa annaga na naadaasi waa damiiruljar badaa jaryahays fa inanaa annaga innada ismigeedii weeye fii maxalli nasbin nilnaa waxaan gaarnay alminaxa cadiye iyo wixii la doonayaan gaarnay nilnaana waa faacilnaada oo fii maxalli rafcin waalifun walwaawu wanuunu limaa gaaba wagayrihi kaqaama waclama waalifun alif iyo walwaawu wow iyo wanuunu nuun limaa shay bay u sugnaadeen haaba maqnaaday iyo wagayrihi haa'ib hayrkii wadaalika ka qaamaa way istaageene waclamaa ogaada yacnii wuxuu leeyahay waaw iyo alif iyo nuun waa damaa'ir mutasila ah. isla markaana saddexdaba waa damiiru rafca damiiru rafca mutasili weeye oo damiiru rafcanimo kama baxan maca daalika waxay tusi karayaan mutakalim iyo mukhaaab iyo haa'ib haa'ibna way ku dhici karaan mukhaaab mutakalimkuma dhacan weligood haa'ib bay ku dhacayaan mukhaadabna way ku dhacayaan mukhaadab marka ay ku dhacayaan sida idribaa idribuu idribna idribaa waa laba nin baad kula hadli haysa idribuu rag badanaad kula hadli haysa waa mukhaadab idribna haween badan ayaad kula hadli haysaa nuunta waa mukhaadab saddexdaas iyagoo haa'ibina wada isticmaali karta oo darabaa darabuu darabnaad leedahay darabaa labadii maqnaa way garaaceen haa'ib darabuu raggii badnaayee maqnaa way garaaceen darabna haweenkii badnaayee maqnaa way garaaceen waxaa musanifka waxyar lagu bushinayaayo ibnu caqiilkaba uu ku bushinayaa muxuu ahaa waalifun walwaaw wanuunu limaa haaba waayrihi buu yii haa'ib bay ku dhacayaan waayrihi hayruhaa'ib muxuu noqonaya mutakalim iyo mukhaaab mutakalim kuma dhacaan dabaa'irtani mukhaaab keliyaay ku dhacaan ee qaama wahayrihdaas hayridaa uu sheegayo mukhaaabka ayaa mafhuum ahaan usoo gelaya muaawaxaan ujeedaa mutakalim ayaa mafhuum ahaan usoo gelaya mutakalimna kuwa dhacaan xoogagaasa lagu bushinaya alifun alif iyo walwawu waw iyo wanuunu nuun limaa shay bay u sugnaadeen aaba maqnaaday iyo waqayrihi qaa'ib keyrkii oo mukhaaaba wadalika ka qaamaa labadii maqnaa way istaageene waclamaa labadiinana u ogaada wa aliftii buu marna haa'ib u isticmaalay marna mukhaaab wa min damiiri rafci maa yastatiru kafcal uwaafiqnaga tabidii tashkuru wamaa shay yastatiru qarsoomayo min damiiri rafci rafcaha damiirka ayuu ka mid yahay wadaalika kafcal samee uwaafiq wan waafaqi naqtabid waa kabanaynaa id wakhtiga tashkuru hinda ay shukriin ama adiguba aad shukriin damiirkii mutasilka ahaa ayaan ku jirnay mutasilkii ayaa wuxuu u qaybinayaa mustatir iyo baaris damiirka mutasilka ah ayaa caamilkiisa ku dabadhegan ayaa wuxuu u qaybsamaa mustatir iyo baaris baaris waxaa la yidhahdaa maa lahu suuratun fi lafdi ku hadalkan lafdiga lagu hadlaya damiirka ka dhex muuqanaya yaa baaris loo yaqaana darabaa aliftii way ka dhex muuqataa hadalka baaris waay mustatirna waxaa la yidhaahdaa maa laysa lahu suuratun fi lafdi damiirka ma maqnee ma xadfane isla markaana lafdiga kama dhex muuqdo meeshuu ku dhex qarsoon yahay kaasina waxaa la yidhaahdaa mustatir mustatirka laba u qaybsamaa istitaaru lwujuub iyo istitaaru ljawaas damiir in la qariyaa ay waajib tahay iyo damiir in la qariyaa ay jaa'is tahay awalan isilaaxa fahm istitaaru lwujuub iyo istitaaru ljawaas naxwiyiin waxay ku kala wadaan istitaaru lwujuub waxay u jeedaan damiirka meesha uu ku qarsoon yahay inta laga qaado ismi daahir ee lama dhigi karo ismi daahir ee kama khaliif noqon karo istitaaru lwujuub sidaa ayay u jeedaan istitaarujawaasna waxay u jeedaan damiirka meesha uu ku qarsoon yahay inta laga qaadaa ismi daahir ee la dhigi kara miaal aan ku siiyo si aad u fahanto zaydun qaama tiri zaydun waa mubtada qaama waa ficil maadi faacilkii awey waa damiir mustatir ah damiirka ma istitaaru wujuubba mise waa istitaarujawaas waa istitaarujawaas istitaarujawaasna waxaa loo jeedaa qaamada faacilkeeda waa damiir mustatire waxaa bannaan damiirka mustatirka inta meesha laga tuuro ismi daahireba faacil in looga dhigo oo la yidhaahdo zaydun qaama abuuhu qaama ficil maadi abuuga ismi daahira faacil looga dhigi karay kaasaa loo jeedaa istitaalwujuub istitaalujawaas baan u jeedaa wujuubna waxa weeyaan damiirka meesha uu ku qarsoon yahay ismi daahire maba la dhigi karo sida idrib baa tiri idrib waa ficlu amrin wa faaciluhu damiirun mustatirun fiihi wujuuban faacilkiisa waa damiir ku dhex qarsoon waajibnimo waajibnimo waxaa loo jeedaa idriboo ficlu amara ismi daahir ee faacil loogama dhigi karo oo idrib zaydun ma dhihi karto zaydun faacil u noqda laa yumkin wax suurobaya maaha istitaarulwujuubna sidaa ayay u jeedaan ee ha u fahmin damiirka istitaarulwujuub marka la leeyahay damiirka bannaanka lama keen karo oo baaris lagama dhigi karo istitaaruljawaasna damiirkii faacilka ee meesha ku qarsoonayaa bannaanka la keeni karaa taa ha u fahmin damiir mar hadduu mustatir yahay bannaan lababa keeni karo istitaaru wujuub iyo istitaaru jawaas midkuu doonaa ha noqdo marba hadduu mustatir yahay damiirkaa in bannaan la keenoo baaris laga dhiga laa yumkin mustaxiil waayo wax suuroobi kara maaha oo soo kan aad leedahay ma aha zaydun qaama qaama ficlun maadin wa faaciluhu damiirun mustatirun fiihi jawaasan taqdiiruhu huwa huwadan aad bannaanka keentay maxay tahay war huwadan adigaa suura dhowayn iyo lagugu muujinayaa mooye lagugu fahansiinayaaye huwadan faacilkii ma ah faacilku waa damiir meesha ku qarsoon weligiina bannaan ma imaan karo huwadan aad keentayna faacilkaa mustatirkay tawkiidinhayso adkayni adigaana lagugu fahansiinhay ee huwadaan aad keeni ma aha faacil wakaa waa haddaba damiirka istitaarulwujuubka ah toban mowdic wey toban jeer ayuu damiirka istitaarulwujuub noqda horta awalan damiir waa mustatir dhegtaada haddii ay ku dhacdo damiir waa mustatir haddii aad maqasho meeqa arrimoodoo in la xaqiiqsada ay waajib ahayd saddex arrimood saddex arrimood meel oolha ku ahaato damiirka mustatirka lagu sheegay istitaaru wujuub iyo istitaaru jawaas midkuu doonaa ha noqdeen damiirkaasi horta awalan waa mutasil damiir munfasila ah, mustatir ma noqdo waa mutasil damiirka waa kow weliba waa damiiru rafca damiiru nasbe iyo damiiruljar weligood mutaiweligood waxaan u jeedaa mustatir ma yeeshaan waa muttasil waana damiiru rafca arrinka saddexaad waa faacil ama waa naa'ibulfaacil damiirkaasi mustatirka ah waa faacil ama waa naa'ibulfaacil faacil waxaa la mid ah ismu kaana wa akhwaatiha iyo afcaalumuqaaraba ismigeeda iyo qolyaha laftooda faacil ahaan bay la mid yihiinoo faacilkay soo gelayaan oo damiir eh, mutasil ba ha ahaado damiiru rafca ha noqdo mar hadduusan faacil ama naa'ibulfaacil ahayn ama kaana iyo walaalaheeda ismigooda hadduusan ahayn weligii mustatir laguma sheegi karo damiirka mustatirka lagu sheegaya waa inuu yahay mutasil damiiru rafci weliba faacil ama naa'ibulfaacil sidaa u garo damiirkaas waajibulistitaarka ah toban jeer ayaa la qariyaa tobankaa jeer nadmi ayaan ku jamcin jirnay ma la hayaa wasatru marfuucin bimrin xutima waduuna yaa mudaaricin wasmayhima wa ficli listinaai watacajubi wa afcali tafdiili darban tusibi toban jeer ayaa damiirka waajibulistitaar ugu noqdaa tobankaa jeer waxa weeye kow wasatru marfuucin damiir la rafciya in la qariyaa xutima biamrin amar ayaa lagu waajibiya hal haddii aad amarto faacilka waa waajibulistitaar idrib iyo udkhul iyo ukhruji mudaaricon ya lagu mudaaricaynin mudaaricaad hamse ku mudaaricaysa adribu nuunaad ku mudaaricaysa nadribu ta hal nin aad kula hadli baad ku mudaaricaysa tadribu saddexdaa jeerna kii hore ku dar afar bay noqdeen waayahay ismu ficlu amar iyo ismu ficli mudaaricna ku dar lix weeye ficlulistina khalaa iyo caddaa iyo xaashaa ficlulistina marka loo isticmaalo faacilkooda waajibulistitaar wey waa toddoba ficlu tacajub maa afcala siiqada la yidhaahda faacilkeeda waajibulistitaar wey waan mari doonnaa insha allahu tacaala afcalu tafdiil mas'alatulkuxli mooye ismu tafdiil faacilkii asna waajibulistitaar weeye meeshiisaan ku mari doonaa waayahay yahay masdar ficlu amar naa'ibka ah fa darba riqaabi oo kale tobankaa jeer ayaa faacil waajibnima loo qariyaa tobankaa wixii aan ahayn lix baaba soo hadhay lix jeerna jaa'isulistitar weeye ficil maadiyoo rafciyey mudakar haa'iba damiirkii oo qaama ah zaydun qaama ficil maadiyoo rafciyey mu'anah haa'iba ah damiirkeed hindun qaamat mudaaricoo labadaa rafciyey mudaaricoo rafciyey mudakar haa'iba damiirkii zaydun yaquum iyo mudaaric rafciyey mu'anah eh, haa'iba damiirkii oo hindun taquumu ah wasfigoo dhan dabada ka mar maxaan ujeedaa ismu tafdiil mooye wasfigoo dhan damiirkiisa jaa'izul istitaar weeye dabada ka mar waa shan ismu ficli maadi ismu ficli oo ismu ficli maadi ah hayhata hayhata oo kale jaa'izul istitaar weeye lixdaa jeerna jaa'iznima loo qariyaa waka wa min damiiri rafci damiiru rafca ayuu ka mid yahay maa damiir yastatiru qarsoomayo waajibnimuu u qarsoomay ama jaa'iznima wadaalika kafcal weeye waa ficlu amar hal nin la amrayo waajibulistitaar uwaafiq ficil mudaaricoo hamse lagu mudaariceeyey waajibulistitaar naqtabiduu ficil mudaaricoo nuun lagu mudaariceeyey waajibulistitaar id tashkuru tashkuruda haddaad faacilka ka dhigto mudakar lala khitaabayo waajibulistitaaru gelaya haddii aad mu'ana haa'iba a ah, damiirkeeda aad uga dhigtana jaa'izul istitaar buu noqoni kafcal samee uwaafiq waan waafaqi naqtabid waan kabanaynaa id waqtiga tashkuru aad shukrini ama tashkuru hinda ay shukrini wallahu aclam sal allah wslam baark ala nabiyina subxaanak allahuma